allah wslm wbaarak wanam cla nabiyina wkhaliilina muxamed bn cabdillaah wcla alih wصaxbih wman walaah ama bacd waxaynu ku sugnay shalay baabu abwaali اlbil wاldawaabi wاlghanami wamaraabidiha waxa uhi imam اlbukhaari xadaana aadam oo ibn abi iyaasa qaala waxa uhi xadaana shucbatu qala ahbarana abu tayaax yaziid bnu xumayd albasri can anas bni malik albasri qaala waxa uhi kana nabiyu sal اllah alayh wasalam yusalii mid tukanaya ayuu ahaa qabla an yubna almasjidu inta aan masjidka la dhisin horteed fii maraabid اlhanam xeryaha adhiga ayuu ku tukanayay xadiidkani wuxuu sii xoojinaya xadiidkii shalay aynu soo marnay oo tilmaamayay inay bannaan tahay xeryaha adhiga in lagu tukado digadooda iyo saaladooda iyo kaadidooduba inay daahir tahay waxaa loo kaadidii geela in la nabigu wax ku daweeyey waana sida maalikiyada iyo xanaabiladu ay qabaan oo waxay leeyihin wixii hilibkiisa la cuno kaadidiisa iyo saaladiisa iyo saxaradiisa wixiisuba waa aahir wey waxayna daliishanayaan kaadida geela in laysu daweeyey nabiguna wuxuu sheegay calayhi salaau wasalaam axaadii badan tadaawow walaa tadaawow bixaraam in allaha lam yajcal shifaa ummatii fima xarama calayha axaadii badan baa timi oo tilmaamaysa alla subxaanahu watacaala shay dadka uu ka xaaraantinimeeyey inaan loo jidayn inay isku daweeyaan xaaraan layskuma daweeyo halkaa waxaa laga qaatay inay xalaal tahay la cabo xaaraanna lama cabo layskumana daweeyo shayguna hadduu najaaso yahay waa bilitifaaq in waxa isticmaalkiisa ayaa xaaraana haygu hadduu najis yahay ama shaaficiyada iyo xanafiyadu waxay leeyihiin waa najis isticmaalka la isticmaalayna waa min baabi daruura amrada iyo wixii lamida ah in laysku daweeyana waxaa loo diiday waxtar baanay lahayn dhibunbaa laga sii qaadaya laakiin kaadida geelu iyadoo najaasaha ah baa lagu sheegay bay dhahdeen laakiin qowlka noocaasi ma xoog badnaa waxaa xoog badan sida kale asalkii kaadida najaasada ahaa in laga soo reebayo wixii hilibkiisa la cunayay kaadidiisa sidaasaa raajixa baabun wuxuu baab yahay maa yaqacu wixii dhacayay min anajaasaati oo najaasaadka xaggeeda ah fi samni subaga dhexdiisa dhacaya iyo walmaai biyo yani najaasooyinkii ku dhacayay subaga iyo saliidda iyo biyaha iyo wixii la mida baabkeedii wey wa qaala zuhriyu waxa ui waa maxamed bnu shihaab laa ba'sa dhibi kuma sugna bilmaai biyo maa lam yuqayirhu haddii aanu badelin acmun dhadhan aw aw lownun ama midab najaaseed aanay badelin ibnu shihaab waxa uu leeyahay biyaha la isticmaalaya yani laa ba'sa bilwuduui bihi in janaabada lagaga maydho ama lagu weysaysto ama la isticmaalo wax dhibi kuma sugnaa laakiin biyaha shardigoodu waa inaanay isbedelin isbedelka laga hadlayaana waa isbedel najaaseed wey najaasa inaanay bedelin isbedelkuna waa laba marka dhinac laga eego inuu yahay isbedel waxa uu isku bedelayaa shay aahira inuu yahay ka shardigiisu waxa uu yahay in biyaha la isticmaalayo inta magacii biyanimo uu baaqi ku yahay waxaa la eegayaa magacii biyuhu baaqi ma ku yahay mise kuma aha haddii magacii biyanimo uu ka baxo oo la yidhaahdo waa shaah ama waa fiimto ama waa caano waxa wey la isticmaali maayo wa shay aahir hadduu isku bedelo waxa isku bedelaya haddii ay tahay najaaso najaaso hadduu isku bedelayo ee isbedelkaasi labuu noqonaya taayur xukmi iyo taayur xaqiiqi taayur xisi taayur macnawi yani isbedelkaasi inuu noqdo mid loo qadarayo loo niyoonayo la qiyaasayo iyo inuu yahay mid la arkayo baaldigii haddii lagu shubo waxa weeye intaasoo sufaroo kaadiya urtiina waa isbedelaysaa midabkiina waa laga yaaba inuu isbedelo laakiin haddii lagu shubo kamiyad aad u yar oo kaadiya wuxuuna u baaldi ahaa ama madiimadu ahaa oo dhibca kaadiya ay ku dhaceen waa la qadaraya bimacnaa waxa laga soo qaadaya najaasadaa ku dhacday ila haddii ay kaadi tahay walibana dee qofku waa caafimaad qabo oo kaadidiisu dee ur badan aanay lahayn midabkeeduna iska cadyahay biya haddii ay ku dhacdo hore u badeli waxba ka badeli mayso waa iyadii baaba biyo shabbahaysa noocaasoo kale hadday noqoto waa la qadaraya waxaa lagu qiyaasayaa shayga ugu fog hadday tahay xagga midabka ama haday tahay xagga dhadhan ama hadii ay tahay xagga urta shayga ugu fog baa lagu qiyaasaya shaygaasi haddii uu badeli lahaa markay inta intaa leegi ay ku dhacdo qadarka intaa leeg hadduu ku dhaco hadduu badeli lahaa biyaha waxaynu ka soo qaadaynaa inay isbedeleen ayaa laga soo qaadaya qaacidada uu ku soconayo ibnu shahaab azuhrina qaacidada imaamu maalik uu qabo biyuhu si kasta hadday najaasa ugu dhacdo waxaa laga eegaya isbedel baa laga eegaya inay isbedelaan baa la eegaya jumhuurtuna waxay qabaan biyaha in kala qaadayo biyo badan iyo biyo yar in loo kala qaadayo maxaa lagu kala soocaya ka badan iyo ka aan badnayn iyaga laftooda isku sii khilaafsan raajixuna waxa u yahay sida ay qabaan maalikiyadu ay qabaan isbedel haddii la waayo biyuhu ahaaradiisu baaqi ku noqonaya wa qaala xamaad wa xamaad bnu abi sulaymaan alkuufi shaykhu abi xaniifa wuxuu hi laa basa fuqahadii waaweynaabuu ka mid ahaa laa basa dhibi kuma sugna biriishi lmaytati baktiga baalkiisa wax dhibi kuma sugna haddii biyaha uu ku dhaco ma najaasaynayo waayo suufka ama dhogorta iyo baalka iyo lafaha iyo waxyaabaha noocaas oo kale ah ee waxa weeye naftu ma degto yacni ku noqon maayo dhimashada neefku u dhintay bakhti ku noqon maayo waxay noloshu degta ma aha lama mid ahaa hilibkii iyo jidhka intiisa kale lama mid aha waa masle khilaafiya wa cadmu lmaytati wa shacruha najisun ila alaadamiya bay shaaficiyadu ka taagan yihiin dhogortiisa iyo baalkiisuna waa lamid iyo lafihiisuba waa najis lakiin waa masale laysku hayo w qaala zuhriyu zuhri waxa uu ihi fi cidaami almawta waxa weeye baktiga lafihiisa markuu xaalkeeda ka hadlayay naxw alfiili waa maroodigoo kale iyo wahayrihi maroodiga waxaan ahayn wuxuu ihi adragtu waxaan soo haleelay naasan dad min salaf lculamaa culimmadii tagtay ka yamtashiuuna biha iyagoo ku fiidanaya wayadahinuuna fiiha iyagoo ku dhaashanaya oo bimacnaa weel ka dhiganaya isticmaalaya wax ku shubanaya laa yarawna bihi ba'san umay arkeen wax dhiba isticmaalka la isticmaalay wa qaala bnu siriin waibraahiim waxay idhaahdeen walaa ba'sa dhibi kuma sugna bitijaarati alcaaji yacni micida ama foolkiisa foolka maroodiga in laga ganacsado basi kuma sugna caajulfiil naabulfiil wey intaba waxaa lagu tilmaamaya baktiga maxaa najaaska ah ka nijaasoobaya hilibkii iyo dhiiggii iyo waxa weeye baruurtii uuskii waxyaabahaasoo dhan inay najis tahay waa laysku waafaqsan yahi laakiin waxaa laysku qabtay lafihii iyo waxa weeye timihii ama dhagortii xayawaanka ayaa laysku qabtay shaaficiyadoo kale waxay yidhahdeen labaduba waa najis labaduba waa najaas culimmada qaarna waxay yidhaahdeen labaduba waa aahir qaarna way kala qaadeen lafihiina najis bay ka dhigeen dhogortiina waxay ka dhigeen aahir bay ka dhigeen khilaafka xoogiisu wuxuu ku jiraa waxa weeye lafaha shaaficiyada iyo culimmada waafaqday waxay leeyihin lafaha laftooda nolol baa sida allah uu kitaabkiisa ku sheegay qaala man yuxyi alcidaama wa hiya ramiim lafihii waxaa lagu sheegay alla inuu noolaynayo yuxyi lciaam lafihii baa noolo sheegay laakiin qolada kale waxay leeyihin waxaa looga jeedaa juuadii oo dhan ama qofkii oo dhan baa looga jeedaa qaar waxay yidhahdeen waa cala xadfi mudaaf man yuxyi alciaam ay man yuxyi asxaab alcidaam baa looga jeedaa yani kuwa lafaha u saaxiibka ayaa noolaynay macnahaasaa looga jeeda khilaafku waa xoog badan laakiin raajixu waxa uu yahay hadday tahay timaha ama dhogorta iyo haddii ay tahay lafaha labadaba noloshu inaanay degin baktinimada ay bakti noqdeenna inaanay najaasaynin sidaasaa xoog badan imaam maali isagu wuxuu kala qaadaya in haygii waxa weeye lafihi haddii ay yihiin maa wixii la gowracay ee xalaasha ahaa iyo bakhtiga ayuu imaam maalik raximah llahu tacaala kala qaadaya oo qowlkiisu uu dhacayo haddii neefku uu bakhti yahay lafihiisa in laga fogaanayo oo ay najaasoobayaan qaala waxa ii bukhaari cajka ama naabulfiilka micida maroodiga halkaasaa laga keenay oo shayga hilibkiisa aan la cunin xataa haddii la gowraco oo bisinka loo qabto waa shaygii hilibkiisa uu xaaraanta ahaa la gowraco dhimashada uu dhintay qaabkii la doona ha loo gowraco wuxuu noqonayaa bakti buu noqonaya yacnii dameerkii haddaad bisinka u qabato oo aad gowracdo waxa weeye bakti unbuu noqonaya waayo hilibkiisu waa najis lamana cuno lamana cuno markaa shayga gawracu uu saamaynayo waa kii hilibkiisu u bannaanaa ka kale laakiin hadduu iskii u dhinto iyo haddii la gowraco labadaba najis buu noqonaya marka naabulfiilka ama micida maroodiga marka uu dhinto ee uu baktiga noqdo ama sidiisa ha u dhinto ama ha la gowraco oo ha la qasho micidiisa isticmaalka la isticmaalaya khilaafkaasaa gelaya haddii la yidhaahda lafuhu ma nijaasoobaan waa la isticmaalaya baktiga kalena waa la mid waa la isticmaalaya lafahooda haddii la yidhaahdo waa nijaasoobayaan oo hilibkay la yihiinna waxa weeye isticmaalkoodu ma banaana culimadanina saasay qaateen laynoo sheegay qaala waxa uhi bukhaari xadaana ismaaciil waa ibnu abi uways qaala waxa imaamu daar اlhijra oo abtigii ahaa can ibni shihaab can cubaydillahi bni cabdillahi bni cutbata bni mascuud can ibni cabaasi radi allahu taala canhuma can maymuna um اlmuminiin zawji اnabiyi sal اllahu alayh wasalam ana rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam su'ila waxaa la weydiiyey can faaratin jiir baa la weydiiyey saqadad ku dhacday fii samnin subag faqaala waxa uhi alquuha tuura iyo wamaa xawlaha wixii waxa weeye hareeraheeda ahaaday faraxuuhu tuura wa kuluu cuna samnakum subagiinna cuna xadiikan wuxuu inoo tilmaamaya sida imaam bukhaari uu baabaystay haddii najaasa ay ku dhacdo biyo haddii ay ku dhacdo shaaficiyada iyo jumhuurtu shaaficiyada iyo xanaabilada iyo xanafiyadu intuba waxay u kala aadaan waxaas inuu badan yahay inaanu badnayn laakiin wixii haddii uu noqdo baktiga uu ku dhacay subag iyo saliid iyo dareerayaasha kale hadii uu noqdo loo kala eegi maayo inay badan tahay iyo inaanay badnayn loo kala eegi maayo siday culimmadaasi qabaan waxay daliishanayaan xadiikan ay daliishanayaan shir wuxuu ku dhacay subag buu ku dhacay nabigu wuxuu hi calayhi salaau wasalaam isagaya inta u dhowba hala daadiyo waxaana loo daadinaya waa najaasada ay najaasowday ayaa loo daadinaya riwaayadka qaar waxaa ku yimi bukhaariiyo muslim ka baxsan in kaana jaamidan fa alquuha wamaa xawlaha haddii uu yahay subagaasi mid qalalay oo fadhiy hadii uu yahay mid fadhiya hadduu yahay waxaa la isla fujinayaa jiirka inta dhinacyada ka xigta ayaa la isla tuuraya wain kaana maa'ican falaa taqrabuuh hadduu yahay mid dhalaashanna yaan loo dhowaan yani waa isla wada najaasoobaya laakiin riwaayaadka noocaase xadiikan tafsiilka gelinaya kala qaadaya waa aciif ma sugna aaadii aciifa wey asalka haddii aynu ku soconnana waxaa loo eegayaa inuu isbedelay inaanu isbedelin baa loo ee naftiisu ay diido oo ay qurunsato cidi ku khasbi mayso laakiin haddii shaygaasi aanu isbedelin noocuu doona ha noqdo isbedel haddii aanu ku iman waxa weeye waa la isticmaalaya mana najaasoobayo waxaa laga qaadayaa shaygii bakhtiga ahaa iyo inta ka agdhow laga qaadaya sida xadiidku tilmaamayo ama ha noqdo mid fadhiya ama mid dhalaashan ha noqdo wax farqiya ma kala lahaa sida xadiiku tilmaamayo loona kala eegi maayo qulatayn inuu yahay iyo inaanu ahayn loo kala eegi maayo qal wxa ui xadaana caliy bnu cabdlah wa ibn lmadini qal xadaana macnun wa macn ibni ciisa alqazaaz muwaa maalik waa ragga warinaya ayuu ka mid yahay qal waxa ui xadaana maliku can ibni shihaab can cubaydlahi bni cabdlahi bni cutbata bni can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma can maymunata ana nabiya sal allahu alayh wasalam suila waxaa la weydiiyey can faaratin shir baa la weydiiyey saqadad ku dhacday fii samnin suba ku dhacday faqaala waxa uhi khuduuha qaada iyo wamaa xawlaha wixii dhinacyadeeda ahaaday faraxuuhu tuura qaala macnu bnu ciisa waxa uu yihi xadaana malikun ma laa uxsiihi waxaanan koobayn buu noo sheegay xadiikan yaquulu xaaluu leeyahay mid xaaluu odhanayo can ibni cabaasin can maymuunata oo ibnu cabaas uu ka warinaya xadiidka maymuuna yacni riwaayatu saxaabiyin can saxaabiyin xadiidkuna uu noqonayo musnadkii maymuuna oo aanu noqonayn musnadkii ibni cabaas aanu noqonayn yani axaadiistii maymuuna ay isnaadisay buu ka mid noqonaya qaal waxau hi xadaana axmed bnu muxamed bni muusa almarwasi waxaa lagu naanaysayay mardawey bay naanaysiisu ahayd qaala wuxuu hi ahbaranaa cabdullah wa bni mubaarak almarwasi alxandali mawlaahu qaala waxau hi ahbaranaa macmar bni rashid aلصancaani can hamaam bni munabih alyamaani can abi hurayra radi allahu tacala canh an abiyi sal lahu alayh waslm qaal waxau kullu kalmin dhaawac dhammaantii yuklamuhu la dhaawaco almuslimu qofka muslimka ah fii sabiil اllah jihaadkana loo dhaawaco isagoo jidka alle u dagaalamaya takuunu waa ahaanaysa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame dhaawacaasi ka hayatiha sideedii id ucinat xilligii la duray ayaa laga dhigaya maalinta iyaame tafajaru iyadoo dhaawacaasi uu burqanaya daman dhiig uu burqanayo allawnu midabku lawnu dami dhiigga midabkiisa weeye waalcarfu urtuna carfulmiski miskiga urtiisoo kale wey xadiikan wuxuu inoogu keenay baabkan uu inoogu keenay waxaanaynu ka hadlaynay baabu najaasaat shaygii haddii najaasa ay ku dhacdo oo tilmaamihiisi wax ka ay badasho biyuhu aahir bay ahaayeen subagayo saliidu aahir bay ahaayeen najaasa ku dhacday najaasadii haddii ay badasho urtiisa ama dhadhankiisa ama midabkiisa waxaa badelay ay najaaso tahay in xukunkiisuu isbadelayo ayaynu ka soo hadlayn xadiikana waxaa loo sheegay oo imaam lbukhaari uu kusii tilmaamaya awsaaftu sida ay waxu badasho waxaa la sheegay miskiga waxaa loo yaqaano waa cadarka lagala soo baxay dhiigga deerada fa ina almiska bacdu dami lhazaali ninkii gabayaya waa kii isticmaalaya nabiguna waa isticmaala calayhi salaau wasalaam waa nooc cudurta ka wuxuuna ka soo jeedaa dhiig buu ka soo jeedaa dhiigguna saynu soo tilmaannay waa najaasa wey waa najaaso maadaama uu isbedelay oo urtiisu ay isbedeshay xukunkiisuna waa isbedelay sidaasuu imaam bukhaari xadiika u keenay yani tilmaamiduu tilmaamayo awsaaftu haddii ay isbedasho shayga xukunkiisu inuu isbedelayo culimmada qaar waa tilmaameen aahir inaanay ahayn ama aanay muuqanayn waxa uu baabka u keenay waayo ninka mujaahidkaa ah, dhiiggiisu inuu udgoonaanayo maalinta qiyaame xadiiku kitaabljihaad iyo fadligiisu ku saabsan yihi baabkan waxba kama khuseeyaan laakiin qiyaaska noocaasa ee tilmaamaya shaygu hadii wasfigiisu isbedelo xukumkiisu inuu isbedelayo ayuu keenay meesha baabu lbawli fi lmaai daa'im wuxuu baabu yahay albawl kaadi lagu kaajayo fi lmaai biyihii addaa'imi daa'imka ahaa yani biyihii fadhiyaan soconi qaala waxa uhi xadaanaa abuulyamaan qaala waxa abulyamaan alxakm bnu naafic alximsi in badan baynu soo mar qaala wuxuu hi ahbarana shucayb ibnu abi xamza qaala waxau hi ahbarana abu zinaad waa abu cabdiraxmaan kuniyadiisu abu zinaadna waa laqab magaciisuna waa cabdulaahi bnu dakwaan ana cabdaraxmaan ibna hurmuz alacraj xadaahu waxa uu sheegay anahu samica aba hurayra sanadkan in badan baynu soo tilmaanay waa sanadka lagu tilmaamay asaxu lasaniidi can abi hurayra ama mulaan labadaba waa la yidhi abu zinaad can lacraj can abi hurayra anahu samica rasuul اllahi sal اllahu alayh waslm yaquul naxnu anagu alaakhiruuna waa ummadiisa waa ummat lijaaba nabiga iyo ummadiisa alaakhiruuna kuwa dambeeyaanu nahay ay zamanan xagga xilliga ummadaha kale waa ka dambaynaa asaabiquuna kuwa horeeya ayaanu nahay ay mansilatan xagga jagada iyo booska iyo sharafta iyo fadliga bayda anahum uutuu lkitaaba min qablina uma hada ywmhm اladii اkhtulifa fiih yani xadiidkii ka hadlaya maalinta jumce in ilaahay uu soo waafajiyey ummadda nebi maxamed oo yahuud iyo kiristaan la seejiyey ayuu xadiikani tilmaamaya imaam bukhaarina sababta uu keenay xadiika dambaynu ku cadayn doonaa wa biisnaadihi isnaadkiisa <clears throat> yani isnaadkii lasoo sheegay qaala waxau hi nabigu calayhi salaau wasalaam laa yabuulanna yaanu ku kaajin axadukum midkiin fi lmaai daa'im biyihii daa'imka aha ee fadhiyey alladii biyahaasoo laa yajri aan soconay uma yakhtasilu fiih dabadeedna uu ku maydhanayo yani yaanu ku kaajin isagoo ku maydhanaya uma yaqtasilu fiih isagoo biyaha gudihiisa ku maydhanaya xadiidka hore saynu tilmaanno waa iman doonaa insha allahu tacala meelo kala duwan oo kitaab ljumca uu ka yahay waa xadiidka yimi fadlu ljumca ummaddan fadliga ay leedahay waxaa ka maalinta jimcaha ee alla uu xushay in ummaddan la waafajiye ummadihii kalena la siijiyey laakiin imaam buhaari meesha muxuu u keenay wuxuu u keenay isagoo tilmaamaya ee sanadka xadiidka lagu sheegay in xadiidkanina ku yimi qaacidadii aynu hore u tilmaanay imaamku hadduu shiikh axaadiis ka qaato axaadiista uu shiikha ka qaadanayo shiikhu markuu sanadka koowaad u sheego asaaniid kale mutuun kaloo badan uu u sheego isagoo soo gaabinaya sanadkii inta la soo celcelinayo nuskhada noocaasa marka la warinaya xadiikeeda qaabkee loo warinaya qaabab kala duwan baa loo wariya laakiin way kala haboon tahay qaababka waxaa ka mida sidan imaam lbukhaari hadda uu tilmaamay nuskhadaas ama kitaabkaas culimadaada aad ka qaadatay ee halka sanada ee bilowga xadiidka koowaad sanadka lagu wada sheegay axaadiista kalena la taxay ee la yidhi wa bihi wa bilisnaadi saabiq iyo wixii la mida haddaad doonayso inaad soo warayso waxaa ku bannaan in waxa weeye xadiidka dambe yani ka hore warinaysa hadal ma leh sanadkiisuu wataa hadalku wuxuu ka taagan kuwa dambe bilaa sanadka ah shiikhana matni baad ka maqashay laakiin sanadkamaad maqal sidoo loo warinaya qaabab kala duwan bay muxadiiintu inoo sheegeen qaabka ugu wanaagsan waxa uu yahay in la cadeeyo sida imaam bukhaari hadda uu u caddeeyey xadiikii koowaad buu keenay ee kitaabkaasi ka bilaabmayey sanadkiisina waa u sheeg waayo isagaa sanadkiisa loo sheegay xadiika aad u baahan tahayna waad ka daba keenaysa oo waxaad tilmaamaysaa inuu kaa ku cadfan yahay sanadkiisuna uu sanadkaa yahay waa tabti aad shiikhaaga uga maqashay waxa ku bannaan xadiidka dambe inaad sidiisa u keento sanadkiina aad u soo goyso shiikha sanadkamaad maqal laakiin sanadkii bilowga xadiidka koowaad lagu sheegay ayaad u soo goynaysaa waad u sheegaysa oo si gaara ayaad ugu sheegaysa oo hadda sanadkii lasoo sheegay can abi zinaad can ilacraj an abi hurayra an nabiyi sal allahu alayh wasalam laa yabuulanna sidaasina way bannaan culimada qaar waxay ee intay xadiika soo qaataan ayay markay dhammeeyaan bay sanadkii ka dabageeyaan oo xagga dambe ayay ku sheegaan qaabab kala duwan baa la isticmaalaa wa nusakun isnaaduha qad ittaxad nadban acid fi kulli matnin fi sanad laa waajiban wاlbadء fi aglabihi bihi wabaqin adraju macwa bihi wjaaza macda dikru bacضi bالsanad munfarida clى اlaصx اlmuctamad wاlmayzu أwlى wاladii yuciidu fi akhir اlkitaabi la yufiidu yani waxa ugu fiican in la kala sooca ugu fiican waana sida imaamu muslim uu saxiixiisa inta badan uu ku isticmaalo oo markuu xadiikan oo kale sheegayo wuxuu odhanaya xadaana fulan qaala xadaana fulan can fulan faxadaa biaxaadii wa minha axaadiistana waxaa ka mida dabeedna xadiiskiisuu sheegaya xadaa biaxaadii wa minha qaabka noocaasa uguna kooban uguna haboon imaam bukhaari xadiidka alakhiruuna asaabiquun wuxuu u keenay waxaa lagu bilaabay nuskho nuskhatu abizinaad can ilacraj can abi hurayra axaadiisteeda waxaa lagu bilaabay waa axaadii halkaas sanad leh halkaa sanad bay leedahay waxaa lagu bilaabay xadiika naxnu alakhiruuna asaabiquun baa lagu bilaabay marka imaam bukhaari wuxuu doonayay siduu xadiika u maqlay inuu inoogu sheego laakiin xadiikaa hore alakhiruuna saabiquun baabkeenna wax xidhiidha waxwey lama laha waa laba nuskhoo caana oo labaduba bukhaari iyo muslim axaadiistooda qaybo kamida lagu soo saaray waa nuskhada loo yaqaano hamaam Eh, macmar ama cabdrazaq ibn hamaam aلصancaani can macmar ibni rashid aلصancaani can hamaam ibni munabih can abi hurayra waa nus caana wey waxaa bilaabay nuskhadaas naxnu اlaakhiruuna الsaabiquuna ywma اlqiyaama waxaa la mida ah nushadanaynu hadda hayno oo ah nushatu abi zinaad can اlacraj can abi hurayra iyadana waxaa lagu bilaabay naxnu aakhiruuna saabiquuna ywma alqiyaama aynu usoo noqonno maxalu shaahidka baabku waxa uu yahay albawlu fi lmaai daa'im biyo daa'ima in lagu kaajo xadiika haddaynu dib ugu noqonno waxaa la yidhi fi lmaai daa'im biyo daa'ima ayaa la sheegay waxaana laga dabageeya alladii laa yajri biyahaasoo aan soconayn waxaa la ogsoon yaha biyuhu haddii ay oo halkooda nagaadi ay ku yihiin biyaha noocaasi inaanay soconayn marka waxay noqonaysaa alladii laa yajri ifatun kaashifa yani tilmaan lagu sii cadaynayo un oo lagu sii adkaynaya biyahaasi inay fadhiyaan laakiin culimmada qaar waxay yidhaahdeen waxa fiican in lagu qaado tilmaantaasi macno cusub inay faa'iidaynayso oo la yidhaahdo addaa'im waxa loo isticmaalaa biyaha fadhiya ee aan dhaqdhaqaaqayn waxaa kaloo loo isticmaalaa biyaha wareegaya ee aan soconay yani way dhaqdhaqaaqaya laakiin kuwa soconaya maaha biyaha wareegaya ee waxa weeye xarakada samaynaya ee ka noocaasaa looga jeedaa laakiin halkooda aan gudbayn halkooda aan gudbayn xadiiku wuxuu tilmaamayaa biyaha noocaasa in lagu kaajaa inaanay bannaanayn lafdigan bukhaari waxaa ku yimi uma yakhtasilu fiih biyaha yaanu ku kaadin dabadeedna yaanu ka maydhan xaggooda gudahooda yaanu ku maydhan uma yakhtasilu fiih yani barkadii ayuu qofku ku kaajayaa kabacdina gudaheeda ayuu ku weysaysanaya ama ku maydhanaya lama ogola lafdiga muslim wuxuu tilmaamayaa uma yakhtasilu minhu biyihii inta uu ku kaajo yaanu ka maydhan oo waxa soo gudagelaya biyihii ama barkadii inta uu ku kaajoga dhaansado meel kale uu la tago lama ogola yacni biyihii uu isticmaalayey biyihii uu isticmaalayay ama dadku ay isticmaalayeen baraagihii iyo balliyadii iyo wixii la inta uu ku kaajo kadibna yaanu isticmaalin macnaha noocaasana waa la diiday waxaa kaloo la diiday labadaba inuu jamciyo oo waxa weeye ikhtisaalna uu sameeyo uu ku maydhanayo uuna ku kaajaya xilligaa laftiisa iyadana waa la diiday intuba waa mamnuuc waxaana looga jeedaa si aan biyihii loo nijaasayn ama aan loo qurminoo loo xumayn ayaa waxa wey looga jeeda biyuhu haddii ay aad u badan yihiin mustabxer ay yihiin qofka kaadidiisuna aanay saamaynayn waa badweyntii lagu kaajoo kale iyo harooyinkii waaweynaa ka noocaasa culimmadu way isku waafaqsan yihiin in lagu kaajo gudahoodu inay bannaan tahay waana la isticmaalaya waayo si kasta haddii loogu kaajo waa biyo aan isbedelayn wa ka ay ku tilmaameen mustabxirka waa badweyntii ama waa biyo lamida waxaa kaloo laga qaadanaya cilada loo diidayaa inay tahay si aan loo nijaasayn biyahaas biyaha si aan loo nijaasayn baabun wuxuu baabu yahay idaa ulqiya haddii lagu tuuro calaa ahri musalli kii tukanaya dhabarkiisa qadarun qurun aw jiifatun ama bakti lam tafsud fasahaadi maysa calayhi dushiisa salaatuhu salaadiisu yani salaadiisa waa iska sii wadanaya iyadoo najaas ay waxa weeye taabatay ama jirkiisa ama maryihiisa ay taabatay wa kaana bnu cumar bnu cumar waa aha idaa ra'aa haddii uu ku arko fii awbihi maradiisa daman dhiig wadacahu marada ayuu dhiganayay wamada waa sii wadayay oo waa ku soconaya fii alaatihi alaadiisu ku soconay wa qaala bnu musayib yani ibnu cumar isagoo tukanaya haddii maradiisa najaasa ay taabato maradaasina ay tahay miduu zuulin karo waa shayuu dusha ka xidhan yahy waa go'i oo kale uu iska dhigay salaadiisana waa sii wadanayay halkana waxaa laga qaadanaya salaada dhexdeeda haddii najaasa ay kugu ba'do oo aad haleesho inaad najaasadii aad zuuliso salaadaada halkiibaad ka sii wadanaysa wixii aad tukatay yani waxaad ogaatay salaaddii adoo laba tukaday najaasa inay kugu taallo ayaad ogaatay intii aad tukatay waxaa xaqiiqaa najaasada inaad kula tukatay waayo waxaad ogaatay najaasadani salaada horteed inay tahay wax salaada dhexdeeda kugu dhici kara ma ah. ama wax salaada dhexdeeda ku najaasaya kuma dhowa waxaad ogaatay salaadii inta aadan gelin najaasadani inay kugu duushay waxaynu ogsoonahay oo laysku waafaqsan yahay salaada inaan la gelayn iyadoo najaasa kugu taalo laakiin culimmadu waxay isku hayaan bilowga waa laysku waafaqay laakiin in la daayimo iyada xukunkeedu muxuu noqonaya yani waxaynu uga jeednaa salaada dhexdeeda haddii aad ogaatay najaasu inay kugu ba'day salaaddii wax ka aad tukatay gudaheedana aad ku sugan tahay salaaddii ma kaa mise najaasada haddaad iska dudo oo aad iska zuuliso waxa weeye salaadu waa kuwa ansaxaysa waa masale khilaafiya wey imaamu shaaficiga iyo waxay leeyihin waxa weeye salaadu waa buraysaa intii tagtayna waa la soo celinaya intii tagtayna waxa weey waa la soo celinaya yacnii intii tagtay haddii la soo celinayo salaaddii in dib loo soo bilaabo wey in dib loo soo bilaabo laakiin ibnu cumar iyo saxaabo kale iyo taabiciin badan awsaaci isxaaq ibnu raahuuya abu thawr taabiciin badanoo salafkii ka mida ah iyo ka dambeeyey waxay yidhaahdeen qofku salaada dhexdeeda hadduu najaaso isku arko oo uu iska zuuliyo najaasadii uu iska zuuliyo intii e, tagtayna waa u ansaxaysa salaadiisana waa sii wadanaya waana sida uu sameeyey cabdulaahi bni cumar uu sameeyey waa masle khilaafiya wey yani maala dhibickaadiyaa kugu soo duushay adoo baa kugu soo duushay inaad waxa weeye maradii iska zuuliso haddii aad haleesho haddaad haleeli weydana biyo kuu dhow inta aad soo qaado aad saa isugu shubto oo aad ku badiso dhibicdii yarayd biyo badan aad ku badiso oo aad u malaynayso in waxa weeye najaasada ay zuulinayso salaada ma sii wadanaysa mise sii wadan mayse intii tagtay ma ansaxaysaa mise ansixi mayso waa masalada aynu tilmaamayno waxyaabaha ay daliishanayaan culimmada kala qaadaya dawaamka iyo ibtidaada ee odhanaya waa la sii wadanaya haddii najaasada la zuuliyo waxaa ka mid ah xadiikii abi saciid ee nabigu calayhi salaau wasalaam isagoo saxaabadii tujinaya uu kabaha la baxay aaabaduna ay la baxeen nabigu i alayhi salaau wasalaam maa xaalukum xaalkiinu muxuu yahay dabeedna waxay yidhaahdeen ra'aynaaka khalacta nicaalaka fakhalacna nicaalana dabeedna nabigu wuxuu hi alayhi salaau jibriil baa ii yimi oo wuxuu ii sheegay kabahayga najaasa inay ku sugan tahay nabigu kabihii buu bixiyey salaadiina waa sii watay waqaala ibn musayib saciid ibn musayib waxaa weli wshacbiy camr ibn sharaaxiil ashacbi idaa sallaa haddii qofku uu tukado walxaal fii awbihi maradiisa ay ku sugan tahay aw janaabatun ama janaabo aw ama liayri qiblati yani manidii aw liayri lqiblati ama qiblo waxaan ahayn buu u aw ama tayamama waa gabagabayste fasallaa qofkii waa tukaday uma adraka wuxuu haleelay almaa biyo fii waqtihi xiligiisa waqtigii salaada ayuu haleelay laa yuciidu soo celin maayo yani waxyaabahaasoo dhan soo celin maayo yani wuxuu arkay isagoo salaadii ka baxay markuu salaada ka baxay buu ku arkay dhiig maradiis ayuu ku arkay ama wuxuu arkay ahayn u tukaday markuu ijtihaaday dabadeed ama uu gabagabaysta biyola'aan awgeed dabadeedna isla xilligiiba biyo ayuu helay markuu salaada ka baxay intaaba soo celin maayo fuqahadu tafaasiil bay ka halkan aynaan kaga gayoonayn shaaficiyada laftoodu marka la gabagabaysanayo axwaal bay u qaybiyaan la soo celinaya iyo aan la soo celinayn xaaladda qiblada meelaan ahayn loo tukanayo waa lamid tafaasiil badan bay geliyeen laakiin qaacidada guud baynu sheegaynaa qofku hadduu macduur yahay oo wixii loo jideeyey uu la yimaado dib ugu noqon maayo yani waxaa ka mida maalan oo shaaficiyadu ay sheegaan magaalada gudaheeda haddii biyola'aani ay ku dhacdo waa gabagabaysanaya laakiin salaawaadii uu ku tukaday gabagabaysiga waa inuu soo celiya waayo nagaadiga ama magaalooyinka sida badan biyo lama waayo maadaama sida badan biyo la helo xaaladaha naadirka ah ee biyola'aantu ay kugu dhacday magaalada dhexdeeda tixgelin maleh gabagabaysigaa salaada lagu tukada waa la soo celinaya laakiin inagu waxaan leenahay qofku haddii uu dadaalo inta taagtiisa ah say doontaba ha noqoto biyola'aanna waxa weeye uu u gabagabaysto xaalnaba soo celin maayo xaalnaba waxa weeye soo celin maayo masaaisha kalena waa la mid hadduu dadaalo oo qibladii meelaan ahayn uu u tukado kadibna ay u cadaato bacda salaa salaada dabadeed soo celin maayo waxaa la mida najaasadii salaadiibuu tukaday xilli dambuu arkay maradii uu ku tukaday inay najaas lahayd alaadii dib ugu noqon maayo masaaishaasoo dhani waa isku xukm wey waa sida raajixah ah. qawaacidda sharciguna ay keensanayso laakiin waa masaail laysku hayo wey qaal waxa uri bukhaari xadaana cabdaan waa cabdillaahi bni cumaan alcataki almarwasi qaala waxa uri ahbaranii abi waa cumaan bni jabala almarwasi alcataki can shucba an abi isxaaq asabiici mr bn cabdlah alhamdani an camr bni maymuun alkuufi alwdi an cabdillaah waa ibni mascuud waa ninka ka horeeya ardaygiisu waa kuufi weeye waxayumaa uطliqa cabdullaahi fii aybata fabnu cumari wain yafii bimakati fabnu zubayri w jara bikuufatin fahwa bnu mascuudin yura ahlu kuufa haddii ay yidhaahdaan cabdullah wuxuu noqonaya cabdulaahi bnu mascuud ahlulmadiina hadday cabdullah yidhaahdaanna waa cabdulaahi bnu cumar ahlu makka hadday yidhaahdaan cabdullah waa cabdulaahi bnu ubayr wy cabdulaahi bnu zubayr wahaakada qaala waxa uhi bayna rasuul lahi sal اllahu alayh waslm xilli alle xaa yani isnaadkii baa la xawilaya la bedelaya qaala waxa uhi waxadaanii axmed bnu cuثmaan bayna rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam mas waafaqsantii qoladaa may baan la socdaa nacam intaasaan anagu haynaa nuskhadeydana la socda waa tii xooga badnayd wey bayna rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam xaa qaala waxa uu yii saajidun riwaayaadka qaar bay ku suganta ama nusakhda qaar qaarna kuma sugna shuraxduna way sheegayaan qaala waxa ui waxadaanii axmed bnu cumaan wa ibnu xakiim alkuufi alwdi qaala wuxuu hi xadaana shurayx bnu maslama attanuukhi qaala xadaana ibrahim bnu yuusuf ibn abi isxaaq asabiici an abi wa yusuf bnu abi isxaaq asabiici an abi isxaaq asabiici qaala waxa uhi xadaanii camru bnu maymuun ana cabdallah bna mascuud radia allahu tacala canhu xadaa ana nabiya sal allahu alayh wasalam kaana wa ah yusalii mid tukanaya cinda albeyt kacbada agteeda ayuu ku tukanayay wa abu jahlin walxaala abu jahlin abu jahl ninka la yidhaahdo fircawn hadihi lumma iyo wa asxaabun lahu asxaab uu leeyahay juluusun kuwa fadhiya oo waxa nabiga ag fadhiya ama kacbada agteeda fadhiya id qaala waa yidhi bacduhum barhkood libacdin barhka kale ayukum kineeba yajiiu keenaya bisala jazuuri bani fulaan ilma fulaan waxa sala waa waa madheertii wey yacnii awrkii ama madheertii waxa weeye ilmo bani fulaan yaa keenaya reer bani fulaan madheerta geeloodii yaa keenaya fa dhigaya calaa dahri muxamed nebi maxamed dhabarkiisa dhigaya yani madheertii geel ayaa soo qaadaya oo nebi maxamed dhabarka u saaraya idaa sajada markuu sujuudo nebiguna waa tukanaya fambacaa waxaa hinqaday oo kacay ashqa alqawmi qowmka kii ugu hoogsanaa waana abi mucayd ninka la yidhaahdo bihi waa keenay madheertiibuu keenay geela fa nadara waa eegay xaalka ayuu eegay xata ida sajada nabiyu sal allahu alayhi wasalam nabigu markii uu sujuuday wadacahu waxa uu dhigay madheertii calaa dahrihi nabiga dhabarkiisa ayuu dhigay bayna katifayhi labadiisa garab dhexdooda wlxaal ana anduru anigoo eegaya haddaan ibnu mascuud ahay laa uqni shayan anoo aan waxba tarayn oo aan nabiga difaaci karin low kaanat lii hadday ii sugnaan lahayd manacatun ee awoodi la dafactu canhu waan ka celin lahaa khabarkiibaa xadfan waa haddii lowda shardiyo laga dhigo khabarkiibaa xadfan haddii waa la xadfaa ama low kaanat lii manacatun lowda haddii tamani laga dhigo shallaytadayde ama allaylehe maan awoodi yeesho qaala waxau hi fajacaluu waxay gudagaleen yadxakuuna inay qoslayaan wayuxiilu bacduhum barhkood waa u tilmaamaya oo waa u ixaalaynaya calaa bacdin barhka kale yacni nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay u ixaalaynayeen oo ishaarayeen oo tilmaamayeen warasuulu llahi sal allahu alayhi wasalam rasuulkii allna u yahay saajidun mid sujuudsan laa yarfacu raasahu madaxiisa aanu kor u qaadayn xataa jaaathu ilaa ay uga timi faaima inantiisii faaima ay ka soo gaadhay faaraxat waa tuurtay can ahrihi dhabarkiisa waxay ka tuurtay waxa weeye madheertii farafaca rasahu nabigu madaxiisuu kor u qaaday uma qaala waxa uu yidhi ya allahu ilaahayow calayka waxaad halaagtaa biqurayshin nimanka quraysh la yidhaahda ilaahayow halaag habaar weeye calayka biquraysh yacni ahlikhum ilaahayow halaag alaa maraatin saddex goor buu ku celiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam fashaqa calayhim waa ku adkaatay ibxilli dacaa calayhim nabigu uu habaaray ayaa ku adkaatay muslim waxa uu halkan ziyaadinaya falamaa samicuu sawtahu dahaba canhum daxik markay maqleen nabigoo habaaraya qosalkii ay qoslayeen waa ka tegey waayo waxay ogaayeen sidaa inoo soo socota inuu yahay mustajaabu dacwa qaala waxa uhi wakaanuu waa ahaayeen yarawna kuwa ictiqaadsan ana adacwata ducadu fii dalika albalad baladka isaga ah mustajaabatun inay tahay mid la ajiibayo walibana janba albeyt kacbada dhinaceeda haddii ay tahay ducada in la ajiibayo kalsooni kalena nabiga waa ku qabeen asaadiqu lamiin inuu yahay oo ducadiisa la aqbalayo uma samaa nabigu waa magacaabay habaarkiibuu ku magacaabay allaahumma ilaahayow calayka dushaada waxaa ah oo aad halaagtaa waa baryo biabi jahlin ninka abi jahl la yidhaahdo wa calayka bicutba bni rabiica wa shaybata bna rabiica walaalay ahaayeen wlwaliid bni cutba adeer e, waxaa dhalay cutba ayaa dhalay alwaliid ibni cutba ibni rabiica wa umaya ibni khalaf wa cuqba ibni abi mucayd wa cadda waa tiriya asaabica kii toddobaad falam naxfadhu maanaan xifdiyiin raawigaa odhanaya laakiin riwaayaad kale ayuu bukhaari ku soo saaraya waa ninka loo yaqaana cumaara ibni lwaliid ibn اlmugiira ninka la yidhaahdo wey ninka toddobaad qaala waxa uhi fawaladii nafsii biyadi kii naftaydu qacantiisa ku sugnayd baan ku dhaartay laqad ra'aytu waxaan arkay aladiina kuwii cadda rasuul lahi sal اllahu alayh wasalam rasuulka alla uu tiriye u magacaabay sarca iyagoo ku daatay oo ku halaagsamay fi lqaliibi ceelkii qaliibi badrin xadiiku wuxuu tilmaamaya kitaab lmaazi wasiyarna waa inoogu iman doonaa ee nabiga calayhi salaau wasalaam iyadoo waxa weeye dhabarka loo saaray waxa weeye madheertii ayuu nabigu calayhi salaau wasalaam salaadiisa sii watay salaadiina kama bixin maxalu shaahidku waa halkaas baabun wuxuu baabu yahay masaladan aarka ibnu cumar baynu ku faahfaahinay isaala najaasa marka salaada la bilaabayo waa shari wey inaad iska zuuliso salaada dhexdeedana waa shari laakiin salaada dhexdeeda haddaad isku ogaato ma soo celinaysaa salaadii mise soo celin mayse waa masalada noocaas baabun wuxuu baab u yahay ama baabu lbuzaaqi candhuufta baabkeedii weeye wlmukhaai duufka baabkiisii wey iyo wanaxwihii wixii lamida oo fi thawbi marada waxa weeye ku dhacaya busaaq waxaa la yidhaahdaa waa xaakada iyo candhuufta iyo wixii la mida ah. mukhaana waa duufkii wixii sanka ka soo baxayay qaala curwa curwa waxa uu yidhi can ilmiswar wa marwaan ibn اlxakam isagoo ka warinaya kharaja nabiyu sal اllahu alayh wasalam nabigu waa baxay zaman alxudaybiya xilligii heshiiskii xudaybiya zamana sulxi اlxudaybiya fadakara waa sheegay alxadiia xadiika ayuu sheegay waa xadii dheer halkiisu noogu iman doonaa waxaana ka mid ahaa wamaa tanakhama nabiyu sal allahu alayhi nabigu ma xaakaysan nukhaamatan xaako ilaa waqacat waxay dhacaysay fii kafi rajulin nin waxa weeye qacantiibay ku dhacaysay oo minhum iyaga ka ah. fadalaka biha xaakada waa ku duugayey wajhahu wejigiisa ayuu ku duugayey iyo wajildahu haragiisa iyo jirkiisa ayuu ku duugayey yani xaakada iyo duufka iyo wixii la inaanay najaaso ahayn ay aahir tahay ayaa waxa wey laynoo tilmaamaya qaala waxa uhi xadaana muxamed bnu yusuf alfiryaabi qaala waxa uhi xadaana sufyaan firyaabi haddii la sheega shiikhiisa sufyaan waa sufyaan athawri can xumayd aawiil waa xumayd bnu abi xumayd aawiil can anas bni malik qaala waxa uhi bazaqa nabiyu sal اllahu alayh waslm nabigu waa ku tufay candhuuf fii awbihi maradiis awalahu yani akarahu biuulihi uu dheereeyey ibnu abi maryam ninka loo yaqaano yani wuxuu sheegay xadiika muawala qaala waxa uhi ahbaranaa yaxya bnu ayuub qaala waxa uhi xadaanii xumayd qaala waxa uhi samictu anasa can nabiyi sal allahu alayh wasalam maxalu shaahidku waxa uu yahay candhuufta iyo kaadida iyo xaakada iyo wixii lamidee kaa soo baxaya inaanay najaas ahayn baabun wuxuu baab u yahay laa yajuusu inaanay bannaanayn alwuduu in lagu weysaysto binabidi nabiidka timirtii la qooshay ee sharaabka laga dhigay walalmuskiri kii lagu sarkhaamayeyna inaan lagu weysaysanayn buu baab u yahay wa karihahu waa diiday weysada lagu weysaysanayo alxasanu baa diiday waa xasan albasri iyo waa abulcaaliya alriyaaxi rufayc bnu mihraan wa qaala caaun caa waxa uu ihi atayamumu gabagabaysi ayaa axabu ilaya xaggayga looga jacayl badan yahay min alwuduui in lagu weysaysto binnabiidi timirtii la qooshay iyo wallabani caanihi biyihii haddii ay isku badalaan wax daahira oo magaciina uu ka tago oo biyanimo uu ka guuro oo lagu magacaabo caano ama nabiid iyo wixii lamida ah, ma lagu weysaysanaya mise lagu weysaysan maayo waana masale culimmadu ay isku khilaaeen culimmada qaar waxay idhaahdeen nabiidka waa lagu weysaysanayaa haddii biyo la waayo yani timirtii la qooshay cinabkii la qooshay iyo wixii la hadii biyo la waayo waa lagu weysaysanaya laakiin waa qowl mahjuur oo laga guuray masaladan waxaa ku caanbaxay abu xaniifa oo khilaafay jumhuurta khilaafay isagoo daliishanaya xadiikii ibni mascuud nabigu calayhi salaau wasalaam in loo keenay ama uu doonay inuu ku weysaysto nabiid dabeedna waa loo sheegay oo waxaa la yidhi waxani waa nabiid waa timir la qooshay wuxuu idhi waa tamratun ayiba wa maaun tahuur waa timir wanaagsan waana biyo lagu ahaaro qaadanayo nabiguna waa ku weysayst e, timirtii la shiiday laakiin xadiika noocaasi waa aciif nabiga kama sugna asalkii aynu soo tilmaamaynay wuxuu ahaa biyuhu haddii ay isku badalaan wax aahira haddii ay isku badalaan oo aan najis ahayn isbedelka waxaa la eegayaa magacii biyanimo ma u diidaya biyaha hadduu u diido waxa weeye lagu weysaysan maayo janaabana lagaga maydhan maayo janaabana lagaga maydhan maayo laakiin najaase ma lagu zuulinaya mise lagu zuulin maayo shalay soo sheegay ya najaase ma lagu zuulinaya mise lagu zuulin maayo ya waa masale khilaafiya wey jumhuurtu maya bay leeyihiin waa lagu zuulinaya xanafiyada waati ay qabeen waxaan biyo ahayn najaasa lagu zuuliya jumhuurtumayabay yidhahdeen xanafiyaduna haabay yidhaahdeen waayo muhimadu najaasadii waa in zuuliyo najaasadii in la zuuliyo yacni najaasadii inaad soo qaaddo waxa weeye dareere dabeedna aad ku maydho waxa weeye wax dhiba malaha muhimadu najaasadii in la baabiiyo wey doonta ku baabii laakiin waxaas waa inuu daahir yahay najis yahay dee najaasa najaasa loo geeyey xanafiyadu waxay yidhaahdeen imaamu abi xaniifa wuxuu leeyahay nabiidku hadduu yahay ka cinabka iyo ka timirta haduu yahay haddii uu yahay uuna yahay khafiif dareere khafiifa uu yahay yani hadduu rasin yahay oo uu fadhiyo sida timirtoo kale uu culus yahay wuxuu fudud yahay oo uu shabahayo biyaha uu shabahayo biyihii caadiga ahaana la waayo waa lagu weysaysanaya yani masaladu xitaa isaga laftiisu ma ilaaqin oo biyihii iyo nabiidkii ma simin ku xidhay waa inuu yahay khafiif yani marna de sharaabka la qasay waa rasiino waa fadhiya marna waa khafiif oo biyaha lagu badiyey biyaha ayaa lagu badiyey haba lagu sheega nabiid iyo sharaab ha lagu sheego haduu noocaasoo kale yahay buu ku tegey xanafiyada qaarna waxay idhaahdeen abu xaniifa laftiisu waa ka noqday oo masalada noocaasa sida qaadikhani ay sheegayaan waxa weeye waa ka taraajucay bay yidhahdeen laakiin waa qowl daciifa qaacidaduna waxay tahay shaygu magacii biyanimo hadduu ka baxo sufurkiiba waxaad ku shubtay dhowr dhibcood oo fiinto rasiina dabeedna wuxuu isu badelay fiinto qofka hadaad weydiisa wuxuu ka odhanaya waa fiinto fiintooga noocaasa lagu weysaysan maayo weysaduna ku ansixi mayso biyahaba aad ha u shabaho xagga awooda iyo fududaanta waxa wey haba ka shabaho maadaama magacii uu ka guuray lagu dahaaro qaadan maayo qaacidadaas ayaa waxa wey la eegaya haddii aad isku qabatana waa la kala rajaxaya markaad baaldi ku maydhanayso saabuun aad isticmaalayso waxa weeye saabuunta midabkeedu ay biyaha ku duulayaan ama saabuuntii ay kaa duushay biyaha ay ku dhacayaan oo biyahaasi midabkoodu isbedelayo biyo saabuuneed ay noqonayaan muxuu xukumkeedu noqonaya ya ma biyaynu ku sheegaynaa mise saabuun la qooshay ya magaca magacaynu ku magacaabayno ma waxaad leedahay biyo saabuuni ku dhacday mise saabuun la qooshay waa biyo saabuuni ku dhacday idan magacii biyaha ayuu baaqi ku yahay magacii biyaha ayuu baaqi ku yahay laakiin saabuuntii haddaad soo qaaddo aad shiiddo oo dareero ay noqoto in yaroo biyaana aad ku baraxdo taa maxaynu ku sheegaynaa iyadu waa saabun wey farqigaasa udhexeeya marka waxay leenahay wax dhiba ma haddii waxa weeye midabkoodu isbedelo oo midabkii saabuuntu uu ka qaalib noqdo waayo magacii biyanimoa weli baaqiya magacii biyanimo ayaa weli baaqiya qaala waxau hi xadaana caliy bnu cabdillaah wa almadini qaala waxau hi xadaana sufyaan markii ay madaahibtu markay ishayeen raggu de isqabtaan de waxba laysula hari maayo ayaa waxaa la sheegay nin ka mida madaxdii xilliyadii dambe muluugta ayaa xanafigiina doonay inuu xanafi ka dhigo oy ninka madaxweyneha hadduu madhab qaato maxkamadaha loo qaybinaya madhabtaasaa la faafinaya qaadigiibaa loo magacaabaya waxaa la gelaya madhabta iskuuladooda iyo jaamacadahooda la gelaya waayo ninaan xanafi ahayn loo magacaabi maayo marka tartan baa ka dhaxeeyey marka nin shaaficiya nin xanafiya ayaa waxa weeye nin isku hayay dabeedna kii shaaficigahabaa wuxuu yidhi cibaadada ugu weynee la sameeya waa salaada wey bal salaada xanafiyada iyo salaada shaaficiyadan ku kala tusaya dabeedna wuxuu ka bilaabay masaladanuu ka bilaabo wuxuu i weysadaan ka bilaabaya wuxuu soo qaaday nabiid timir la shiiday buu soo qaaday waa masaladii haddaynu abi xaniifa ka sheegayno nabiid buu ku weysaysta nabiid ayuu ku weysaystay salaadiibuu galay waxyaabo badanoo xanafiyadu ay khafiifiyaan buu ka tegay in allaale intii ay baneeyeen ama shuruudha ku banneeye ama yaanay ku bannayn wixii ay banneeyeen oo de laftoodu ay qabaan in laga fiican yahay ayuu la yimi salaadii xanafiyadee ugu hoosaysay ayuu tukaday yacni waxaan laba dhinaacun baynu ka sheegaynaa bilowga wuxuu ka bilaabay nabiid buu ku weysaystay xanafiyadu waxay qabaan marka salaada laga baxayo salaamu naqsi lagaga baxa inaanay rukni ahayn alaamunaqsigu rukni maaha alaadaa lagaga baxa alaada sida kale haddaad dhammayso aad iska kacdo salaadaadu way ansaxaysa marka wuxuu sameeyey si uu usii khariba ninkaa shaaficiga ah wuxuu ku bilaabay nabiid buu ku weysaystay markuu atixiyaadkii dhammaystayna neef buu sii daayey yani salaadu ka buri mayso salaamunaqsigunbaa dhiman salaamunaqsiguna wax loo baahan yahay ma laakiin waxa weeye xanafiyadu de waa culimmada qaar way tacqiibiyeen oo yidhaahdeen xanafiyada qowlkoodu halkaa ma gaadhsiisna shuruud bay ku xidheen waxay ku xidheen biyola'aan bay ku xidheen ninkaa khaliifka agtiisana de biyola'aani suuragal ma ah ayaa la joogay xoogaa mubaalaabaa ku sugnayd qaala wuxuu hi xadaana cali waa ibn lmadini qaala xadaana sufyaan waa sufyaan ibni cuyayna marka madiini la sheego qaal waxau hi xadaana zuhri can abi salm waa bni cabdiraxmaan ibni cawf can caaishata can nabiy sal اllahu alayh wasalam qaala wuxuu uhi nabigu kullu sharaabin sharaab dhammaantii oo askara qofka sarkhaamiya fahuwa sharaabkaasi xaraamun xaaraan buu noqonaya xadiikan wuxuu imaam bukhaari u keenay shayga cabitaankiisu hadduu xaaraan noqdo in lagu weysaystaana waxay noqonaysaa xaaraan bay noqonaysaa hada wallahu aclam wsal allah wslm cala nabiyina